بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jiray kitaabu الnikaax waxaynu soo tilmaannay inuu ka kooban yahay شhan waaxood waaxdii u horeysay oo almuqadimaat aynu ku sheegnoo shan ahayd baynu soo maray kadibna waxaynu bilownay waaxdii labaad oo ku saabsanayd arkaanu nikaax xalay waxaynu soo maray siiqadii siiqadii waadhii wax lagu guddoomi lahaa ama wax lagu guurin lahaa baynu soo maray arkaantii marka oo shan ahayd ama afar ahayd azawjaan iyo weliga iyo siiqada iyo shaahidaanka arkaantaas rugniga koowaad oo siiqada ah baynu soo mar waxaa inoo dambeeyon ku istaagnay saan moodahayay rugniga labaad oo shaahidaynka ah soo sidaa ma ahayn walaa yasixu nikaaxu ma asaxo ilaa bixadrati shaahidayni laba makhraati joogidood mooye waa in laba makhraati la helo shuruuطa nikaaxa axaadiis dhowroo ku timid ayaan u deliishanaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin oo xadiidka caaisha ku yimid waa ka ogu roon iyo axaadiid kaloo daciifa ah jidda xadiidka marka caaisho laa nikaaxa ilaa biwaliyin riwaayada ku timaada oo wa shaahiday cadlin ah xufaad waaweyn waxay xukumeen inay tahay ziyaada munkara aw shaada calaa aqali taqdiir ragga sidaa ku tagana axmed ibnu xambal baa ka mida alxaafid mundir baa ka mida taymiya ka mida raxmat ullaahi tacaala calayh sanacada xadiidkana waxay keenaysaa wax xadiioo ku asaxay ma jiro shaahidaynka xadiioo ku asaxay ma jiro marka haddii nusuustii dacfiga u galay qiyaas cala albeyc ayaan maray qiyaasna cala albeyc waashidu idaa tabaayactum haddii la yidhi ka daran baanu leenahay oo asagoo abcaad ee abdaac iyo furuuj iyo ansaab iyo acraad baa meesha taalla marka sharcigu aad uu ilaaliyo furuujta iyo ansaabta iyo cirdiga iyo sharafta muslimiinta iyo aadamahaba shardiga halkaasaanu ka keennay waxaa la odhan karaa marka qiyaaskaasi waxaa weeye waa waa farac looga qiyaas qaatay asal bayc farcuna lama ogolo inuu asalkiisii wax dheeraado fii ma ulxiqa fiih maxaa yeele asalkii maqiisu calayhga ayaa makratigelintiisu sunno ahayd ama mubaax ahaa ragga badan ee daahiriyada qaybo ka mida ah waajibiyey laakiin wax shardi ka dhigay ma baycu bilaa makhraati ma asaxayo wax qaba ma jiro shaaficiyiiyo ragga la socdo haddaad makhraatigii shardi ka aad uga qiyaas qadanaysaan beeca shaahidiinku waa loo baahan yahay dhaha waa waajib dhaha waa sunno dhaha waa shay wanaagsan dhaha laakiin waa shardun lisixati nikaax waxaa la yidhi waa tilaabo dheer oon loo dulqaadan karin halkaasay mark wadaaddo ay ku dhufteen lamana ogona farcu inuu la dheeraado asalkiisii fii maa ulxiqa fiihi xukm dheeraad ah oo marka axkaam kale ugula dheeraan karaa baab kale oo adilo kale ay tustay laakiin asagii inuu wax la korno lama ogolo xikmada loo jideeye makhraatugu waxay culimmadu leeyihiin waa in la kala saaro tafriiqan bayna asifaaxi wanikaax zinada iyo xaaraanta iyo in la kala soco nikaaxa xalaasha ayaa la rabaa marka xagganna waxadaran min atacaanudi wاtanaakuri wاtajaaxudi iyo in laga digtoon yahay hadhow in la isdafiro islaantii aad gursataa ku dhiimaba qabtidba goor ag u aragta war igu maxaabsan war iga leexo waa inaad tilaabo maqraati waa kuwan xaaskayga weeye in la isdafiraa laga baqahaya cerdigaa la ilaalinhaya zinada iyo nikaaxa la kala saaraya xikamka iyo ujuudooyinka wanaagsan baa laga leeyahay makhraatiga waa fiican tahay laakiin shardigu waad ku soo marteen usuulka waa xugum sharciga oo wadci ah wuxuuna u baahanaya axkaamta wadciyada u baahataa wax ka badan adiladii wujuubka iyo istixbaabka keenaysa shaygu inuu waajib noqdaa laga yaaba oo uu sunno noqdaa laga yaaba laakiin waa shardi waa tilaabo ka dheeraada u baahan yahay calى adilaة اlwujuub واlاstixbaab adu maslada masle aad loogu dagaalamo wey waxaa nala socda marka oo ka dhigaya makhraatiga shardi ka dhigaya annaga shaaficiyada iyo xanafiya waxaa kaloo nala socda xanaabilada saddexdaa madhab halkaasay maraya imaam maalik raxmat ullaahi tacaala asagu makhraatigu shardi agtiisa ma ah caqdigu dhacahayo shardi ma aha makhraatigu islaanta waad mehersan biidni waliyiha yaad ku mehersanaysa makhraatiyaalla shardi ma laakiin intaadan u galmoon eedan la aqalgelin waxaa shardi cinda maalik inaad sheegto ama aad iclaamiso baahiso ama marka aad tirada la socda usbuucii lasoo dhaafay labadan wadaadow islaam baan guursaday ina hebel hebela meerkeedu intaaya la socdo marka habeenkaa u dheelmo marka maali wuxuu leeyahay cinda alcaqdi shardi ma aha makhraatigu laakiin qabla addukuul waa in la helo imaa wa imaa durbaan iyo iclaan iyo aroos lagu kala baxay oo la ogaado gabadhan aad guursatay maali asagoo halkaas maraa wa sharuhumaa sharu shaahidayn labada makhraati shardigoodu xuriyatu madax banaani weeye addoon makhraati noo geli mahayo addoon makhraati noo noqon mahayo halkaasaan anagu maraa aymo badan baana nagu taageersan waana ra'yu jumhuur ahlicilm ayb laakiin daliil shardiyadu daliil cad ma laha sidaa darteed alimaam ibn mundir wuxuu yidhi way isku khilaafeen ummaddu addoommadu inay makhaati noqon karaan iyo in kale wuxuuna yidhi wannadaru daalun calaa anna shahaadatahum maqbuula nadarka qiyaaska sharcigana wuxuu keenayaa hadduu addoonku yahay addoon qiimo badan oo saalixa oo cadli oo caabid ah wuxuu la mid yahay axraartu la mid yahay fi shahaada shahaadadu wilaaya ma aha waa riwaayo waa ikhbaar waa khabar marka riwaayaat اlcabdina maqbuulay ahayd wakadalika shahaadaة اlcabdi inay maqbuulo noqoto ayuu nadarku keenayaaba imaamku yidhahda kitaabkiisa alawsat sidaana waxaa ku tagay shacbi iyo asxaab الra'y xanafiyada iyo shacbi cam sharaxil waxay qabaan addoommadu makhraatiyaal way noqon karaan waxaa kaloo la shardiyaa wadukuuratun labaan baa la shardiyaa shardigaasi daliil cad ma laha a'immadu waa mareen fuqaha badan baa maray waa sida loo badan yahay laakiin marka aad raadinayso wixii daliil noqon jira fi sharci looma hayo qadiyadda ayada ayib wadukuuratun labaan baa la shardiyaa ayaduna oo xorriyadda ka soo baxnay labaan baa la shardiyaa oo haweenku makhaatima noqon karaan bay wadaadda yidhaahdaan tan ayadoo addoommadu niman baaba soo guuriye ijmaac oo da laba ijmac isku soo horjeedaan la soo guuriya wadaad waxay soo guuriyeen shahaadaة اlcabdi waa hayru maqbuula haddana waxay soo guuriyeen anas ka mid yahay saxaaba waaweyn ku jiraan weligeedba makhraatiga addoommada waa la qaban jiray waa laba ijmaacoo marka soo iska hortimid midkoodun baa khalada ah. midkoodun baa khalada ah. ayib amaa dukuuradu labama shardiyo waxaa ku tegay daahiriyo waxaa ku tegey xanafiyo waxaa laga soo guuriyaa jamaaca min ataabiciin marka way badan tahay taabiciinta ataa hacbi baa kamid ah, hadda aynu soo sheegnay markaan xoriyada marayn wadukuuratun baa la shardiyaa lama shardiya labaane nin iyo dumar ah marhaati way noqon karaan bay leeyihiin wاstashhiduu shahidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'atan so laskuma ogeyn haddii laba nin la waayo nin iyo laba dumar ah daahiriyadu warkoodu waa cad yahayba haddii nin la waayo afar dumara ah la rabaa bay ayagu waxay leeyihiin baabku waa baabulmucaamalaat baa la marin laakiin labbaa sharda daliilkeeda idinka rabnaa bay yidhahdeen jumhuurtu waxay leeyihiin hawsha waxaan u nidhi baabku waa baab culus nikaax weeye farji iyo xubin taran baa la banaysanaya islaan ajnabeed ka ahayd baad xalaashanaysaa waxaa loo baahan yaha hawlo culus haween maxay fahmi karaan war haween mar baaba keligood markhaatiyadoo la qabtaaye hawshanna waa hawl ay maqahayaane gabdhaha qaarkood baa ragga ka fiicane maxaad leediin daliil keensada wax kala socon ma daliil cad ma jiro وadaaلaة baa la hardiyaa adaal waa min laazimha اإسlاam والتakliif sheekuu soo gaabsaday cadaaladu maxaa ku jira makhraatiyaashu waxaa loo shardiyaa inay xor yihiin waxaa loo shardiyaa inay lab yihiin oo dhadig meesha uusan imanin waxaa loo shardiyaa laba makhraatio washaahiday cadlin laba makhraatio lagu kalsoonyo marageli kara bimacnaa waa laba muslimiina baaliqiin caaqiliin oo mukalafiina xaggana maqbuul الriwaayati wالشhahaada ah saasuu u jeedaa imaamku marka xanafiyatana waa nagu khilaafeen waxay leeyihin waa bannaan yahay nikaaxu bishahaati اlfaasiqayn bishahaati اlfaasiqayn xanafiya hawshooda hobu la arkayba ma waxay ku leeyihiin weligu shardi maaha fii sixati nikaax o laba makraato oo faasiqiinoo khamriyala waan soo qabsanaya in makraati kici xisaabtooda marka xisaaba inagu aan fahmi karraba haddaan shaaficiye nahay ma aha marka xanafiya halkaasay ku shubeen cadaaladda waxaa shardiya madaahibta kale saddexda madahib kale الظاahiriya maalikiyo shaaficiyo xanaabilo jumhuur ahlicilmi waa shardiya fii masalaة النikax marka masaa'ilka la marahayo ajmacuu calى ana shahaadaة اlfaasiqi marduuda laba kala baab way la socda hadda abwaabta kale shahaadaة اlfaasiqi waa غayru maqbulaةi biاlijmac laakiin baabu nikax baa khilaaf ka jira baabu nikax markaan marayna shaaficiya cafwan xanafiya faru taaganta waxay leeyihiin shardi ma ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ma sheegin bay yidhahdeen subaruhuna ma sheegin axaadiita washaahid cadin o dhanna kulli waa daciif waa manaakir qiyaaskuna wuxuu keenaya waa axad اlmuslimiin weeyo salaadu tukanhayo oo janno gale ah xisaabahan kale taxta almashiia way caqliga ha kala tuurila ha dhagaysto oo markhaatiha ka noqo xanafiya bartaas iyago ku shubay ayb wa samcun maqal baa la shardiya laba makhaati oo wax maqlahayo ila war baa dhacahay gabadhaydi hebla ahay eena hebel hebel ahay yaan kugu meheriye meherkeedu intaaya niman maqlahay waa inay yihiin oo waxay maqleen ha dhow sheegi kara samci baa la shardiya shahaadaة اlacma waxaa baneeya xanafiyu dahriyna waa baneeyaa ayib ama shahaadaة اasam oo annaga xataa khilaaf baa ka dhex madhabka shahaadaة اasam waxaa ninka markaan waxba maqlayni muxuu ka maraati kici indhoolaha waxaa dhaama indhoolaha iyo dhagoolaha hadda waxaa daran baabu nikaaxu shahaada marka la marayo dhagoolaha daran indhooluhu marka dadka arkaynin xisaabta uu ka sii laakiin dhagoole muxuusan waay dhheen indhaha u daaran isaguna isagaaba ka fiican indhoolaha oo haddii se wax loo fahansiin waa loo qori bay dheen ama waa loo midaari warbaahintaaba hadda qayb dhan siisa muxuu ahay si loola hadlaye dhagoolayaasha iskuulaadna waa lagu bartaa jaamacaday ba ka baxaan kuwa qur-aanka dareerin baa arko faraha ku akrinaya saa oga sii daynaya wa samcun maqal baa la radhiyaa labada makraati waa inay aysan dhagala ayn wa basarun arag baa la shardhiyaa marka ama shahaadatu اlacmaa xanafiya agtooda waa jaa-isa bacdu asxaab اlwujuhna wayba qabaan masaladaas annagu waxaan leeya لأnna الأqwaala laa tahbutu ila biاlmucaayanati والsamاع aqwaashu ilin caqdi baa dhacahaya iijaab baa dhacahaya iijaab iyo qabuul baa dhacahaya wixii waa in la maqlayo shay la maqlayo oo xaggan la arkaayo in badanna waa inaga soo sheegnay dhagaha wax lagama dhagaystee indhaha wax laga dhagaystaa annagu halkaasaanu la maray xanafiya nagu khilaafsan midda basarka samciguna laftigiisu khilaaf baa cinda ahlicilmi ku jira wa fi lacmaa indhoolaha maqraatinimadkiisii wejun baa ku jira asawaabu waa qowl meesha l wa fi acmaa wejun waxaa sawaaba wa fi lacmaa qowlu in la yidhaahdo qowl baa ku jira oo alimaam abulmaxasin aلruyaani fi kitaabi albaxri uu ka soo guuriyey can nas imaam اshaafici can nas imaam shaafici uu ka soo guuriyey idan marka acmuhu wuxuu leeyahay wejkaas ama qowlka uu leey mukhaatab wuu noqon karaa maxaa yeelay wuu maqlaa wuu warin waxa la sheegayo gabadha magaceedu saddexan meherkeedii dadkii meeshii fadhiyey hawshii oo dhan buu ka sii dayn karaa marka makhaatib buu furi karaa wej baa odhanaya marka cadaaladda unbaa ugu muhiimsan oo haddee shahaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay oo suuratu alaaq lagu sheegay oo suuratu nisa lagu sheegay afwan baqara lagu sheega ujeeda aakhirkeeda maxaa inta la sheegay cadli baa la sheegay miman tarduuna min ashuhada ashhadu daway cadlin minkum waaqiimu shahaadata lilah idan shardiga cadaaladda shardi oo soo hoosgelaya islaamnimo iyo takliif ay soo gelayso wax ka fiican ma jiro inta kale waa masaa'il iska ijtihaadi ah oon sii tabar badnay walasaxu asaxu waxaa weeye inciqaaduhu inciqaadu nikaax nikaaxu inuu ku guntamayo bibnay zawjayn labada isguursanaysa labadoodii wiil islaantu wiilay dhashay iyo odayga wax mehersanhaya zawjka wiilu dhalay yaa markhaatiyaal noqon kara aw caduwayhima ama laba colba ay yihiin baa markhaati noqon kara ayb wa caduwayhima awood manaa hadda bimacnaa laba wiil maxaa hadda weligu wiilku weli hooye oom hooyadii ooma ah ee makhraati waa noqon karaa wey odayguna weligiisi ma aha odaygii waa maxay makhraati buu noqonaya aw caduwayhima wa u diidaya lnnahumaa waa ahlu lihahaad wiilkaa dhashay waa ahlu lihahaad haddaan wa kale ku dhicin gabadhu wiilkay dhashay waa ahlu lihahaada marka hadday mukalafan yihiin muslimiinoo cadli ah wa mid walba hat waa noqon karaa qabasha dambe wacaduwayhima ayaa khilaaf ka iman karaa oo shaaat اcaduwi calaa caduwi lama aqbalo waa asal axaadiis dhowrana ku timid fi sunad garanaysa wadaadana waa aciif min aaadii laakiin sababku waa inay sugan tahay laakiin waaa leey huna waa maxay laa yashhadaani calayhim ee waxay ayagu qabsadeen ayagaaba u yeedhayba marka la diidaya shahaadaة اcaduw cal cadow waxaa weeye waa marka aniga iyo aan muddaci ahay oo muddaca calay nin kale aan ishayno anugu aniga nin kalea ishayna nin kaloon cadowna anaa markhaati ka markaasaan la aqbali huna waa maxay waa yashhadu lahu ee ma aha shaahid ma aha loo baneeyey farta waa udhexey inaan kugu maqhraati kaci iyo inaan kugu maqhraati kaco ayb wayancaqidu waa guntamaa caqd nikaaxi bimasturay alcadaala laba ninoy asturantahay cadaaladoodu mastuurulcadaala waynu soo maray waa ninka islaamkiisu u daahiri u muuqda laakiin xogtiisa hoose aan lahayn ama waa nin islaamkiisu u muuqdo laakiin aan qaadi taskiyeyna waaynu soo maray waa muslimun ظاahiر الإسلام lm يزkى وlm يucadل عinda qاadin aw xaakim waan soo maray ilى taعalى صaيح taasna waxaa weeye waa markuu ninka caqdiga ridaya ama guntaya uusan xaakim ahayn usan xaakim qaado uusan ahayn caqdiga ninka ridahaya hadduu qaado yahay ama xaakim yahay ama waaliya amiir yahay sharطi weeye labada makhraat cinda الشhaafiعiya inay yihiin macruufay alcadaalة laba ruuxoo la yaqaana cadaaladooda maxaa yeele xaakimka iyo qaadigu waxaa u sahlan inuu soo salxaadho ogaado labada nin waxay yihiin ma dad lagu kalsoon yahayba ma dad islaamkooda iska muuqda ma idan ayagu way u dhib yar tahay laakiin wadaad asagu weli laga dhigtay ama muxakam meel la fadhiisiistay ama weligii caadigahay caqdiga ridahaye gabadhiisa meherinhayey dadkan inay baaraan waa ku adag tahay dadkaa waa la wada koofiyad weyn yahay salaadaha waa la wada tukadaa nin walba wakaasi ay sunnadu ku taalle halka ay dibirtu noqotay madoobaatay waxba laga kala saari lama kala saari karo marka haddii la hal la baaro nimaan dawlad ahayn dawlad baa hawlahan baaran karta sirdoonkeeda iyo mukhabaradka waba kala dawar kara shuhuud اlxisba meelaha wareegaya hay-at اlamri buu mas-uul ka yahay xogta reerkao dhan bu wuu raacdaaba waaba mas-uul can raciyatihi ninkan xaakimka ah tuuladan dadka jooga way u xisaabsan yihiin fasaqadooda iyo cuduushooda u kala yaqaanaa asagu marka way u dhib yar tahay inuu nin walba wixiisa uu meel saaro marka wayancaqidu الnikaaxu bimastuuri alcadaalati calى الصaxiixi wa ida kaana caaqidu hayra xaakimin markaasaa laga hadlaaya ala haddaynu absano sheekhu wuxuu yidhi laa mastuur اislaami aw اlxoriyay kuu qadaran tahay laakiin in islaamkiisu asturan yahay ama xornimadiisu ay asturan tahay makhraati ma geli karo caqdiguna ku guntami maayo ayb mastuur islaam yaa la mastuurislaam de waay ka imanaysaa iyo mastuurxoriya waxay ka imanaysaa waa marka waxaynu joognaa beled maalan muslimiin iyo gaale ay wada joogaan waxaynu joognaa beled addoomme iyo axraar bay ku badan yihiin midkoodna mid kale usan ka qaalib noqonin midkaasaa mastuurislaam ah mastuurislaam waa maxay waa midkii loo yaqaanay mastuur alxaal mastuur xaalka loo yaqaano wey majhuul cayn waxa laga hadlaya ma ah ayib walaa yasixu ku asixi maayo weeye laa mastuur اlislaami islaamkiisu miduu asturan yahay bimacnaa wadaadan waxay dhaheen mastuur islam waxaa looga jeedaa majhuul alcayn majhuul cayn hadduu yahaa de meesha ma taalle waa nin ay la yaqaano in hebel hebel ah laakiin waxaan la aqoonin islaamkiisa iyo gaalnimadiisa waa in hebel hebel waxaan la aqoonin laakiin addoonnimadiisa iyo xornimadiisa waa markay muxtamalo tahay mid walba alislaam wاlkufr waa muxtamil alxuriyatu wاlcubudiyatu wاriq waa muxtamil midkaa nikax kuma asaxay limaada waxaad ku marteen usuulka shardigu waxaa shardi ah markaan xukumka ridayno inuu taxaquqo hirgalo markaan rabno xukumka inuu asaxo laabudda min taxaquqi الshar labada shaahidna cinda اjumhuur waa shari mar haddii shaahideynku ay shardi yihiin maxaa loo shardinaya shaahideynku alslaam islaamnimada baa shaki ku jira maxaad kaloo u shardinayseen alxuriya addoonnimada baa shaki ku jira idan الshaku fi الsharطi والsababi waxaynu soo maray yaqtadii الshaka mxuu ahaay fi اlmashruuطi wa fi اlmusabab marba haddii shaki yar uu ku yimaado xorriyadaadii iyo islaamnimadkaadii caqdigaa ma asaxayo alslu waa cadam shar falaa budda min taxaquqihi markaan xukumka ridayno halkaasi wadaaduhu ay mareen haddaad dhihi lahayd meeshu beled weeyo muslimiin baa u badan waa waxaan ka hadlaynaa waa xayu laa haaliba waa markaan meesha muslimiin u badnayn axraartuna aysan u badnaynee labaduba ay dhici karta inay ku siman yihiin taasay ka hadlaan wadaado walow baana hadduu caddaado intayna ka tegin marka eh, eh, aana ka tegin shuruudda ayna bixin mxuu ahaay eh, shaahideynku waxaa ka mid a shuruudoodu cinda almadhab arushd arushd salaaxu اlmaali wاddiin wuxuu sheeku soo sheegay inay xor yihiin oy lab yihiin oy muslimiin yihiin oy mukalafiin yihiin oy caadilan yihiin oy arag iyo maqal leeyihiin intaaba uu soo soo sheegay waxaa kaloo shardi ah an yakuuna rashiidan makhraatigu waa inuu raashid ama rashiid yahay falaa yancaqid الnikaaxu biاlmaxjuuri calayhi bisafahin nin maamul xumaba looga hor istaagay xoolihiisii hantidiisii see loogu aaminayaa cuquud dhan oo muslimiin dhex marayso farji iyo lagu banaysanayo awlaad iyo nasabna uu ku sugnaanayo waxaa kaloo loo shardiyaa addabdu waa inuu yahay nin wuxuu maqla koobaya somaydan somaran nukbihiinni iyo bayquuniyadiinni waa in raawigu uu daabid yahay imaa dabdu sadrin aw dabt kitaab yani nin muafala oo allow sahla war maxaad maqlays meeshan kolley bardoodan iyo aroos baa ka jira weliyaa isguursanaya dawr islaana iska dheh hawshaa socod bays nin wax qaban kara ninku waa inuu yahay oo hadalka uu maqlay koobi kara xifdin kara daka leh dhuglabaa la doonaya addabt fain kaana muafalan aw kaiira nisyaani aw muxuu ahaaye nin sahwigiisu xadgudub yahay ninka waa ma waa faaxish alkhalati adiikiisu waa munkar shahaadadiisuna waa munkara ayb ayb ninku waa inuu daabit yahay waa in kaana cadlan cadaaladu maa takfi xifdi iyo dabti baa la rabaa wey waxaa kaloo shardi a ah macrifatu lisaan mutacaaqidayn ku wada hadlahayaan ninkana uu ijaabka ku sheegahayo gabadhaydii baan kuu guri ku leeyahay kanna waan guddoomiy waa aqbala uu ku leeyahay waana afkooda garanayso adagoo soomaaliya af oromada aqoonin hadday oroma dhaam marati ino dhaq ku hadlaysaa wadaad oromay ahaa yaa nin kaloo oromay waa burinaya gabadhiisi muxuu yidhi laba soomaaliba ka kaxaysay balaal markhaati ii noqd mana yaqaan af oro maxay ka markhaati kacahaya ayib nimaan sawaaxili aqoon aduu waxaa shardi ah makhraatig inuu garanayo afka wax lagu guntaayo lagu heshiinayo ayib ya maxaa tir maxamed shuuri ninka wa furaya islaantu fura waa in afkiisa ay garanayso waa inay garanaya waa aab dabam makaati ma noqon karaan dalaaquna wuu dhici laakiin makaati ma noqon karaan dalaaqu uu dhacay laakiin makaati ma noqon karaan furitaanku uu dhacay oo gabadhi way kaa furan tahay laakiin laba makaati imankaa ma noqon karaan allaahuma wadaada yar oo qaba waxaa shardi a marka gabadha la furahayo in makhaatiya loo sameeyo haddaan makhaati loo samaynina furitaanka ma asixin wadaada yar baa qaba waxay leeyihiin alxallu kaalcaqdi furidda xadhigga la furo waxay la mid tahay xidhidiisi hore haddii nikaaxi markuu u horraysayba makhaatiya loo baahnaa furiddana waa loo baahan yahay dheen suuratu alaaq bayna ku dhegeen aayaddeedii waa wadaadda badnayn aan ka socon waxay kaloo shardiyaan wadaadaha qaarkood annuطqu falaa tasixu shaat اlakhrasi fi اlasax waxaa kaloo shardiga ninka makratiga ah nin hadli kara waa inuu yahay wadaaddo hadli karin oo afkaba ilaahay ku dhejiyey yaad soo kaxistoo makrati i noqda hadhow baa la isku dhegey meerkii baa la isla maandhaafay makratiyaashada keensaa lagu yidhi labada waad baa soo jeedi wali marakacmaba hadli kara maxay ku marakacahaya marka waa inuu hadli kara shaahidku adu shuruud badan bay shaaficiyasha inta kaga tago walow baana hadduu caddaado fisqu shaahidi makraatigii faasiqnimadkiisii baa caddaatay wakadalika alwaliy weligii gabadha kugu meherinayay iyo shaahidkiibaa inay faasiqin yihiin baa caddaatay cinda alcaqdi markuu meerku dhacahayay bacdigeed lagama hadlahayo qabla alcaqdina lagama hadlahayo ninka isagoo faasiq ahaa buu maalmo ka hor toobad keeni karaa meerka ka makhraati kacahayey ayuu nin fiican ahaa oo muslimo wanaagsan kadib bu yuu ruclayn karaa wuuba ka dhigi karaaba wuubu alan karaa diinta islamkau ka bixi karaa waxaa laga hadlay waa maay waa xilligaa meer ku dhacay walow baana fisqu shaahidi wakada weligii baa kuu qadaran hadda cinda acadi cad meerkii agtiisii buu faasiqoobay uu caddaday faasinimadkiisa cafa fa baailu nikaaxaasi waa bilaash cala almadhabi sida lagu tagay fa baailun waa bilaash waa maxay ay tabayana buطlaanuhu hadduu hadduu buray ma waa maxay markii hore u xidhmahayey waxaa inoo caddaato inuusan xidhminba xadhiggaa ma guntamin wey fa baailun ay lam yancaqid bay ka dhiganta maxaa yeele shardigiibaa yaa la waayey shardi haddii la waayeyna waxaa wey waa buray wainamaa cafwan wainamaa yabiinu wuxuu ku caddaanayaa fisqigu labada makhraati ama weligii faasiqnimadkiisu waxay ku caddaan bibayinatin laba makhraati baa leeday shuhuudulxis baa layska yidhahda laba noo iska dadka wareege ee ama dadka khayrka u sheega baa yidhi oo makanaad makhraati ka dhigata war labadan waa faasiqiin annagaa naqaan xabsi kelada laisku soo baaba kuwan miya koob biyaa laguma aamini karo wa inamaa yabiinu wuxuu ku caddaan fisqigii shaahidka bibayinati makhraati aw itifaaqi zawjayn aan labada zawj ba isku waafaqday labadii isguursata waxay dhah annagaa maraka laba faasiq yihiin innagaaba og bay dheheen laba faasiq wey wakada waxaa lamida cilmu اlqaadi bifiqhi ashaahid in laba makhraati la helo in labadii zooj isku waafaqaa inay faasiqin yihiin labada makhraati in qaadigii meherka ridhayaba uu ogaaday lanno qaadigu kuma xukumi karo bikhilaafi cilmihi ijmaacan ninka xaakimka qaadiga ah makhraatiyaal loo keeno uusan war u haynin xogtooda hoose inuu mararka qaarkood cuskado waa laga yaabaa marna hadda hahaada baaina cadaala baaina loo bahda waa taqaanaa laakiin wuxuu og yahay inuu khaldan yahay ma xukumi karo qadiyad beenaa lagu keenadoo qaado oo fadhiya tuugaa la soo kaxayse makhraati beenaada shilimaa la kala qaatay waxaa tale iyagaa hor u taalla inu qalinkan guddiga socon mayso alqaadi laa yaxkumu bikhilaafi cilmihi ijmaaca hal yaxkumu bicilmihi fiihi khilaafu masalada khilaafyada waa tan wuxuu asagu og yahay wax ma ku xukumi karaa mise makhaatiga daahirkaasuu ictimaadaya taasaa khilaaf ka taaganya laakiin laa yaxkumu bikhilaafi cilmi nin baa ku xuri saanta anaa waan qabaa waaba xaaskay afar cawrana igaga dhashay hawshaana nimankana makhaati ka ah waxaadna og tahay waxoo dhan ba inay tahay been cad ma xukumi karti tuug baatin baad lawad karbaashiisa kul wad xidhaysa war wadaadaha wadaada beenaad way kufiyad nijaasay qabaan baad lewad kala tuuraysa lama ogola hawsha ayadaa ayib waa iqraar bibail lagaa yeeli maayo sheekhu wuxuu idhi walaa aar raad ma laha iyo saamayn liqowli shaahidayn labada makhraati sheegidooda ay sheegeen yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn cinda alcabdi markuu meerku dhachayay faasiqayni baan ahayn bay meer baa la baa la keenay hawshii lagu kala dareeray maalmo kadib iyay laba makhraati ku yimaadeen waxay dh gabadha isaga aad mehersid waba kama jaa maxay laba faasiq baan nahay way horaa maa lagu kala tegay warkooda waba laga soo qaadi maayo laga waxba laga dhegaysan maayo maxaa yeelay liannahumaa yuqiraani calaa kayrihima baan leenahay ruux kale wax ku qirahayaan waxaabaa dhici karta islaantaba intay u bogayn inay rabaan inay kaa furtaan inabay kuu soo heshiiyeen ba laga yaabaa xoogow shaho la sisiin jiray dadka goobta joogo oo gabaatiga ama guf eh, mxuu ahaa gufkii yaraa inaad ka qadaysaan laga kugu kacsan yihiin marka warkaan dambe laga dhegaysan maayo maalinkii meerku dhacaya fisqigun miyuu muuqda maya bibayinatin aw biitifaaq idinku miyaad sheegteen maalinkaa ida wixii hadda ka dambeeyey waxba laga soo qaadi maayo ya mhm. warkooda waa la qaban laakiin huna waa maxay waxay ku dhibahayaan kayrkood waa shahaada calaa kayrihima ma aha iqraar calaa anfusihima sheegashada ay hadda ay sheegteen waan kula dhaqmaynaa wixii hadda ka dambeeya faasiqiin wey warkoona laga dhegaysan maayo ilaa ay isbedelaan laakiin hadda yuqiraani calىa hayrihima bifasaadi caqdihima hawshaa marka sadan lidariica ayaa loo hor istaagaya waa meeshay dhihi jireen muxuu ahaaye الشhaaricu yactabir الshuruuطa bxasab الimkaan shaaricu wuxuu shuruudda u tixgeliyaa kolba sida suuragal ah shardi baa la waayey sideeda wax soconaya ma jiro adduunka horrogmooda alla kala dare socon mayso الshuruuط tuctabar bxasab الimkaan ayb walaa aara raad ma lahaya xukun ma laha wey liqowli الshaahidayn labadii makhraati hadalkoodii ay yidhaahdeen kunaa waxaanu ahayn cinda alcaqdi baa kuu qadaran hadda markuu meerku dhacaya faasiqayn baa waxba laga soo qaadin aarkaasi waxaa laga hadlay aar fii buطlaan اcaqdi ama ayagu wixii hadda ka dambeeyey fasaqo wey walow ictarafa hadduu qirto bihi bilfisqi azawju baa qirtay cafwan ayaana khaldi walow ictarafa bihi zawju wa ankarat furiqa baynahuma wa calayhi nisfu اlmahri in lam yadkul biha وإlaa fakulhu ويustaxab الإشhaad waxaa qiranaya waa maay waa اctiraafkii caqdigii nikaaxi nikaaxi baa laga hadlaya walow اctarafa hadduu qirto bihi bاlcaqdi والنikaax waxaa qirtay الزawج nin baa wuxu hi islaantan waa xaaskaygi waan qabaa وankarat الزawج ayadna way الزawjatu way dafirtay waxay tihi waxba kama jiraan ima qabo furiqa baynahum waa la kala tuurahaya maxaa yeelay asaga waxaa loo qabanayaa qowlkiisa waa lagula dhaqmi ayaadna waxaa loo qabanaya inkaarkeeda waa meeshii la odhan jiray tabciid اlaxkaam xukunka waan hafanhafanayna wuxuu ihi sheekhu furiqa waa la kala qaadahayaa baynahumaa bayna الزawjayn waa la kala tuuri bikhilaafi اlcagsi hadday ayadu qirato asna uu inkiro la kala tuuri maayo ayb asagu wuu qirta wuxuu yihi gabadha waan qabaa ayadna way dafirtay furiqa baynahuma bikhilaaf alcagsi ayb ayadoo waxay tihi ninka waa i qabaa makhraatiyaal baana u haystaa weligii baa igu meheriye waa ninkaygi wuxuu yihi waxba kama jiraan marka asagu laga dhegaysan maayo lama kala qaadahayo furqada ayada ah markaasu maxaa yeelay wuba furi karaa ma dhib baa jira war haddaad diidan tahay gabadha fur ama fasako halla kaadha laakiin hawshu way sugnaata wayna sheegat markhaati yalla way sheegtay weligeen way haysaa maxaa kaloo aad u sheegaysaa wej baa kuu furan wey adugu intaasoo dariiq baa kuu furan ood ku dhaqaaqi kartaa laakiin ayadu waxba ama fura waa la tafriiqinaya marka yaa tafriiqinaya qaadiga xaakimka wa calayhi calى zawji marka waxaa saaran nisfu اlmahri اlmusama meherkii la magacaabay niskii baa lagu yeelan goorma in lam yadkul biha hadduusan u galmoonin wailaa hadduu u galmooday fakuluhu kul mahri اmusama ba lagu leehay meherkii la magacaabay kulligii baa ku waajibahaya ayb ya la kala geyn maayo hadduu caddaymo keeno warkeedu waa waa waba laga dhegaysan maayo eh, marka hore waa da waa laga hadlaayo waa laga hadlay waa da waxay tiri iyadu eh, isagu cafan wuxuu yidhi gabadhan waan qabaa makhraatyaal baan u haystaa walaalkeed baa igu meheriyey aabbeed baa igu meheriyey meherkeedu waa intaabaa laga hadlaaya mar meesha bayano timaado lagu dhaqmaaya labada dhinac sheekhu wuxuu yidhi in lam yadkul biha wailaa fakuluu maxaa yeelay xukmu ictiraafi waa maqsuurun calayh ila isagaa ictiraafay isagaa yidhi gabadha waan qabaa ictiraafkiisi baa loo qaban ninkii shay xaqirta xaqaas waa in lagu laazimiy waad soo kitab alqar baa kusoo marteen haddii marka qabla dukuul uu yahay nisfu mahri horaan baa de idin caddeey hadduu bacda dukuul yahayna kulu lmahri baa laazimaya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alishaadu maragelin baa la suneeya calaa rida marati haweenaydu inay raalli ku tahay guurka iyo ninkan loo guuriy in maraati loo sameeya ee la suneeya alishaadu calaa rida mara so idnu mara shardi maaha lisaxati nikax ilaa meel annago aan ka soo reebi doonaba mooyeen ha gabadhu in ninkan ay ku qanacday in la maraatigeliyaa fiican sin hadhow u dhihin waa la dirqiye wax raalli kama ahayn aysan udhihin goormo weeye xayu meeshu yuctabaru la tixgeliyo ridaaha rida lmarat ay idnuhaa wey meelaha gabadhu idankeedu uu shardi yahay fi nikaax marka waxaa fiican idanka waa laga qaado hadda waa shardun lisaxati nikaax laakiin idankeedii maragha loo sameey markaa sunno wey goormaha idankeeda la ictibaariya oo markay tahay baaliqa ay tahay eh, ayiba ah ayiba ah ama ay tahay baaliqa bikri ah oo eh, aan la ijbaari karin oo ninka weliga usan ijbaari karin sida walaalkeeda iyo adeerkeeda iyo inadeerkeeda iyo u ku kaasa ama aabba iyo awogu inay darqin kara waan gaari doonaa walaa yushtaradu ishaad ishaadka lama shardiyo waa sunno inaad makhraati geliso inay idinta nikaaxa oy raalli ka tahay wadaadka in loo meeriyo way fiican tahay laakiin shardi ma ah waxa shardiga ah waa idankeede ishaadku ma ah makhraatigelintu maaha maxaa yeelay idanku waa rugni lilcaqdi ama makhraatigelintu idankeeda in marag loo sameeyo waa iska sunno ayib sunnadaa laftirkeedu waxay u baahan tahay in lagu shugo alistixbaab waa xukmi sharci ah yaxtaaju ilaa daliil ayib daliilku wuxuu noqon karaa maadaama guurka guud weynaaba makhraati loo shardinayay wixii xoojinayana ee dhammaystirayana in min baab اwasaa'il la istixbaabo dhib ma laha yay leeyihin faslu fi الrukn الثaanي fi rukn الثالث intayna ka bixin waxaynu soo maray rugniga koowaad oo siiqada ah kii labaad oo shaahideynka ah ama shuhuuddi ah kii saddexaad buu sheeku bilaabaya marxaba maxaan markaan maray walow ictiraaf صaxiix walow baana fisqu shaahid baa soo socday ayib walow ictirafa bihi ay bilfisq aلزawj saasay ku saxan tahay maxaan idhi anugu caqdigi miyaan idhi ah, fisqigaa saxa baaraka allah fiikum sheekh wuxuu u labaad ee saddexaad oo weliga ah yaa weli noqonaya masale dagaal taagan yahay wy sheekhu wuxuu gudbay ruknigii saddexaad oo gabadha yaa weli noqon weli waxaa noqonaya inuu labku weli noqon karo muran mala labkaasoo tilmaamo iyo muwaasafaad wata waxaa muran ku jiraa dhadiga dhadiga ayaa isagu muran ku jiraa tiibuna ku bilaabay meesha khilaaf ka taagnaabuu abbaar imaamku wuxuuna ku yidhi walaa tusawiju imra'atun haweeney marin mayso nafsaha nafteeda biidnin ay iyadu idantay in la guuriyo walaa hayraha hayrkeedna ma guurin karto biwakaalatin wakaalaashay rux kale wakaalatay ayb waxay tii gabadhaas adaan ku wakaashay bal meheri adaabane naftaada wax u tari karin nafteedana ma meherin karto ruux kalena ma wakiilan karto bimacnaa dumarka labaun baa lagu meheriya laba awood imaa biwilaayatin oo khaasiya caamo noqota wa imaa biwakaalatin wakaalana wax kuma meherin karto wilaayana ma laha wey ayib maxaan u daliishan laa nikaaxa ilaa biwaliyin biwaliyatin lama dhihin baan leenahay waxaan kaloo leenahay falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna waankixu layaama rag baa la isticmaalay waawuljamaaca la keenay dukuur ka hadlaysa halkaasaan la maray xadiidkii aad ku martay ibnu maaja waan ku xoojinay laa tuzawiju اlmarأaةu اlmarأaةa faina الzaaniyata hiy alatii tuzawiju nafsaha axaadiiaas baan ku sii dayn asalka guud arijaalu qawaamuuna calى الnisa intaaba waan ku dhufanay fankixuuna biidni ahlihinana waan gelinay marka inaha waxaan ka soo saaray laa tuzawaj mra'atu nafsaha biidnin sariix aniga i guuriya hebel halagu meheriyo waa iyada lafeedi walaa hayraha hayrkeedna ma guurin karto biwakaalatin wakaala kuma meherin karto maxaa yeelay asalkiiba haddaad weyda see farciiba ila wakaaladu asal bay ka timaadaaye asalkii hadad way farciisa ku sugnaanaya xadiidka ugu cadbaabkana waa xadiid abi musa alashcari radi allahu tacala canhu owna saxiixsan laa nikaxa ilaa biwali waana asaxu axaadiid xadiidka kale muran badan baa ku jira walaa taqbalu haddaysan ayadoo isguurin karin gabadh kalena aysan guurin karin aarka laga soo guuriye sayida sayid umuna caaisha iyo keyrkeedna waa dacfi baa ku jira ama waa muawal ta'wiilkana wanaagsan maxaa riwaayo kala caddaysay caaisha waa in khudbaysay xaqdii bay diyaarisay raggii bay isu keentay gogoshii bay dhigtay kadibna way khudbaysay markii la gaadhay caqdigii iyo hawshii iijaabkii qabuulkii rag bay hawsha tira hawshii idinkaa iska leh kala tuura lianna anikaaxa laysa ila annisaa riwaaya saxiixa wey guurku dumar shuqul kumay laha walaa taqbalu mana aqbasho haweeneedu nikaaxa liaxad u aqbali mayso oo de wakaaladii ba ay kaaga filaatayb wakiil na weli ahaan ku noqon mayso zawjkii qabiltu dhihi lahaana booskiis ma buuxin karta w walaa taqbalu liaad nikaaxana liaxad qabiltu le waxtaa ma dhihi karta l hawsha waa loo diidan yahay maxaa yeele nafteeda aqbali weyde ma kale wax u aqbalaysaa sheekhu wuxuu uhi walwaطu fii nikaaxin bilaa wali yuujibu mahra اlmil lamusama walwaطu galmada fii nikaaxi nikaax gudihii ku timid bilaa waliyin makhraati la'aan dhacay oo la ismehersaday yuujibu galmadaa waxay waajibisaa mahra almili gabadhaasoo kale maharkeedii weyla-aan saxiix wlwau fii nikaaxin bilaa waliyin weyla-aan la ismehersaday yuujibu mahra almili lalmusama nin baa haweenay guursaday wuxuuna ku guursaday laba makhraati haddii makhraati meesha la waay waa zinacad maaa meesha yaal laba makraati buu ku gursaday laakiin wax weli ah muusan samaynin mehrulmili baa gabadha u waajib waa la kala tafriiqin wey waa la kala fijin waa la kala caydhin laakiin gabadha waxaa la siinhayaa mehrulmaalkeedii iyadoo kale gabdhaha aynigeeda ficeeda waa lagu guursado lalmusama meerkii loo magacaabay toban hadduu ahaa qaadanayso laakiin gabdhaha aynigaa jooga iyo faca haddii kunkundood kunkaasay qaadaan waxaa u daliila adiyada iyado adilada guud laga soo tago qadiyo dhacday sayidina cumar xilligiisii oo u wariya imaam shaafici im um ku wariyo ibn abi shayba fi musanaf cabdrazaq saciid mansuur mundir daara qudni iyo bayhaqi bay wariyaan oo saxiixa ah. xilligii sayidina cumar baa safar socdo oo waddo dheer marayay baa haweenayey nin u baahday nina islaam buu u baahday weli loo waayey war waxaa la hawshu meel xun bay maraysaa la isku kaayameeriyo ninbay adaama weli kaa dhigtay ninkan igu meeri waa muxakamkii iyo xisaabihii shaaficiyada garanaysaa ee tualabki taadka ka socday ayib markaasuu hawshii la kala tuuray nin baa meeshii ka noqday weli ka noqday oon gabadha weli awliyada ahayna da dadka socda aan ka xigin markhaatiyaal baa loo sameeyey markii la tegey magaaladii baa cumar loo sheegay cumar fajalada naakixa wlmunkixa waradda nikaxaha kii qaadiga iska dhigay ee xoogo yarkaa qaatay ama aan qaadaninba burbu kala daalay kii yidhi zoj ba gabadhaan guursanhayaan asna burbu ku lafa bixiyey ayadana muxuu yidhi nikaxdi waa baail waradda nikaxaha waa aar saxiixa ayib hawshaa markaa hol soconaysa ma mar haddii laakiin loo galmooday waxaa weeye waxay leedahay maarulmatalkeedii bay leedahay xadiidkii guud baana oo asal hadee caaisha fain asaaba falaha almahru bima staxalla min farjiha ayib lalxadda xad ma laazimahayo oo xad markaa laazimi mahayo waxay dhaheen shaaficiya badan iyo wadaado likhtilaaf اlculamaaءi fi اshtiraaطi alwaliy ikhtilaaf اculamaa shubha ma ah xuduudduna waxaa lagu dariyaa shubahaadkay dheheen sax ma ah sawaabka khilaaf waxaa xadka lagu darinayaa likhtilaaf اladila qaaciduna waxaa weeye mujtahidku inamaa yatawaracu cinda tacaarud اladilati la cinda tacaarud اlaqwaal wax muslimiinta kamida oo qaba ikhtilaaf اculamaai baa shubha ma jiraan abada waa baail min aslihi shubhadu waa maxay waa madaarigta adilada iskhilaafaysa hadday ay adila qawiya tahay masladu masla shaaikata markaasa xadka la dariyaa alxuduudu laa tudra'u biاkhtilaafi اlculamaa inama tudra'u biاkhtilaafi اladilati wa tacaarudiha ayb wاlcaalimu inama yatawaracu cinda اkhtilaafi اladilati la cinda tacaarud اlaqwaal hawada laskaga ila qadiyadda ayada marka xanafiyo haddee meesha ku jirtaad ogtiin oo leh gabdhuhu mar hadday gabadho iyadoo weyn ba wax iibsan karto xor tahay baaliqa rashiida ay tahay way isguurin kartaa weliguna shardi ma makhaatiran baa loo baahan yahay xataa tankixa la yidhi loo tiiriyo meesha ayadaa ku naban falaa tacduluhunna an yankixnaa layidhi bay leeyihiin wa qiyaasan cala albayc afcaashan ayadaa loo tiiriyey waana caaqila rashiida baaliqa ma'aakhid bay ka hadleen cumumaad qur-aanna way ku dhageen waxay kaloo leeyihiin gabadhu intay yar tahay iyo wiilku intuu yar yahayba iyo wiilku intuu yar yahayba waxay ku jiraan gacanta waalidkood iyo awliyadooda markuu qaan gaadho wiilku ama qabadh ay qaan gaadho iyadoo baaliqoo caaqile rashiid ah gacantii waalidka way kor noqonaysa haddaba marka weli baabu nikaax gacantii weligay ku jirtaa daliil u keenay dheh fain anastu minhu rushdan fadfacu haadihii waa maxay waa gabadh baaliq oo caaqil oo rashiida ah siday maalkeeda u maamulaysay naftan u maamulay bay leeyihiin axaadiista aad keensantana muran baaba ka qabnaa bay dheh xadiidka caaisheeda waa la isku inkirayba inqiaac baa ku jira kan kale ikhtilaaf baa ku jira alaab bay ka sii daayeen haddaad naga diideenna laadaban awilan bay leeyihin laa nikaaxa waa nafyu baa laga hadli mooyeen ma aha ikhtilaaf culamaa maaha ha ka socdo sheekhu wuxu uhi lxad xad ma waajibinayso lishubhat ikhtilaaf اadila wey ayb wayuqbal waa la aqbalaa iqraar اwaliyi bاnikaax weligu qiriduu qira nikaax waa la aqbalaya goorma in istaqala hadduu la goy noqonayo bilinshaai curinta nikaax hadduu la goy noqon karo waa cinda aliqraar xilligaa uu weligu leeyahay gabadha heblaah hebel baa xaas u tahay anaa ku meheriyey waa xaaskiisiibuu ira xilligaasaan fiirina weliga wax qirayaan almuqir weligaan eegayna ma yahay gabadhan uu leeyahay waanku guuriyey ama hebel baad xaas u tahay uu ku leeyahay xilliga uu qiraya ma yahay nin qasbi karo yastaqilu bicaqdi nikaaxi bikayri idniha mise maya hadduusan ahayn iqraadki waba kama jiraan baan leenahay hadduu yahay waan aqbalaynaa taasuu sheeku ka hadlay wayuqbalu iqraaru weliy weligii qiridiisii baa la aqbali binikaaxi uu qiray goorma in istaqalla waa la goobi noqon karo bilinshaai ee bicaqdi nikaaxi اlآan waa hadduu weli mujbir yahaa loo jeedaa weligii aabbe iyo awow hadduu yahay hadda oo uu gabadha qasbi kara hadaba iyadoon raalli ahaa inuu guurin karo hadduu horaan soo sheegay inuu guriyan waa lamid wey ninka hadda kuqasbi kara adoon u guurba wadaad kale kugu xidi kara hadduu yidhi mar hore kugu soo xidhay maxaad ku diiday wey hadda ma kugu xidhi karaa adoo sanka taagaya ma ku qasbi karaa ha mid horoo dhacay hadduu ka warramana waa lamid wey ila anna man malaka alinshaaa malaka aliqraar aad soo marteen fii haalib alaxwaal saasay shaaficiyadu marka ayuu ka duulahayaan hadda ma inshayn karaa caqdi cusub biduuni ridaaha ha hadduu marka sheegay oo mar hore inuu dhacay ka warraman maxaa lagu diidahayaa aabbaha iyo awowga gabadha baaliqada ee bikrada ah iyo midda yar midda yar murma ma lehe culamado dhan baa nagu raacsani inay qasbi karaan buu ka hadli doonaa odaygii aabbaha ahaa ama awowga ahbaa wuxuu yidhi gabadh yahay laba bilood ka hor ayaan wadaadka hebel kuu meheriyey waadna tahay reerkaada ku agaab diyaar garowna waan aqbalaynaa leanna waa iqraar waliyi binikaax wa huwa qaadir calى inshaء اlآn waa mujbir hadda idan waxaan leenahay fakadalika fima akhbara fi اlmaadi wailaa hadduusan ahayn miman yastaqilu biاlinshaء caqdu nikax nin hadda curin kara hadduusan ahayn gabadhoon raalli ahayn falaa ay falaa yuqbalu iqraaruhu iqraarkiisa marka lama aqbalahayo maxaa yeelay hadda adoo taagan baadan qasbi karine waa hore wax dhacaysan raalli kaagan waxba adan weydini maxaad moodaa wey haddaaban kaa diidana ado biayr inaada meerin karin ikhbaar warkiiba jooji ya walaalkii basame waa waxaan aabbihi awow ka ahay adeerkii walaalkii ina adeerkii wax oo dhan kaxe <clears throat> sida marka sidaas baana culammadu u badan yihiin maxaa yeelay dad yar baaba ya marka dhankan loo fiiri nala socdaba anagu qasbidaanada xanaabila ba nala socota inta kale way nagu gacansaydhayeen sheekhu wuxu ui wayuqbal waa la aqbalaa iqraaru baaliqati alcaaqilati binikaax cala ljadiid waxaa la aqbalaa iqraaru lbaaliqa alcaaqila islaan oo caaqilad ah qiraday qiratay binikaaxi guur inuu hebel qabo hebel baa imeersaday weligii baa igu meheriyey markhaatiyaashaadan waan haystaa bay qaban iqraarkeeda farca marka waa furuuc laga soo reebay qaacida hadda aan sheegaynay cagsigeedii baa laga soo reebaa oo man laa yamliku inshaaa laa yamliku liqraar baa ka soo horjeeda ila waxaa tiraa man malaka aliqraara malaka alinshaa ama man malaka alinshaaa malaka aliqraar qaacida ka soo waa maxay man laa yamliku inshaaa laa yamliku liqraar baa la yidhahdaa qaacidada furuucda laga soo reebo farcan ku jira ayib oo ninka aan curin karin shay wax ma qiri karaa qaacidaa haweenaydan caqdi ma curin karto hadda cusub ma bilaabi karto laakiin iqraarkeeda waa la aqbalay binaan cala aqowl jadiid saasaa loo jeedaa qadiimku wuxuu leeyahay abadan oo wuxuu ku socdaa asalkii ahaa man laa yamliku linshaaa laa yamliku liqraar qadiimku sidaasuu leeyahay waana bihi qaala maalik ayb waxayna sheegahayeen bishardi waa inay ariibeen yihiin waa inay hariibeen yihiin oo haweeney hariiba a tiri ninkan waa ninkay islaan guri magaalada ku cusub oon la aqoonin iyo waay tii ninka waa ninkaygi hoteelkan wada seexanaynaa raatiyaalkii hadda lacagay ka keenaysaa waxbay ka timid adduunka dabadiisay ka timid war gabadha lagweyna ka leexa wey hadday ariiban yihiin wy laakiin hadday reebeledka yihin waaa leeyahaa mas qabtana keena wadaadis ku kinmariy weligaada u yeedh ken shahaadatu nikaax xisaabahaasa la isweydiinaya waxa laga hadlahayo en leenahay qadiimku iyo maalik waay way diidan yihiin waxaa lagu qaydayaa oo markay yihiin ay yihiin mxuu ahaaye beledka ay belediya belediyan yihiin ayib hadday hariiban yihiin waa ogolaanayaan sheekh gudbay bayaan axkaam اlawliya in la caddeeyo awliyada axkaamteedii buu gudbay laba baab buuna axkaam alawliya ka sheeku kaga hadli baabka koobaad waa fi اlawliya baabku xubadda u guntahan waa bayaanu axkaami اlawliyaa gacallada iyo awliyada meherka iskale caqdiga ridaysa axkaamtooda in la caddayo horta baabka baab baa ka bilaabanaya waayo aagi buu ka dhaqaaqaya laba baab e, laba baab baana baabka hoosgeli doonta baabka koobaad awliyada in la tiriyo ayaga in la sheego oo saf la geliyo baabka ku saabsan fi lwliya ay fi dikri sideed fasal ba hoos imaan doonta baabka koobaad ee fii dikri awliyaai sideed fasal ba imaan doonta baabka labaad ee inoo dambeeyana waa fii bayaan almawli alayh ay mawli dadka mas laga noqonayo ee majnuuniinta iyo afsufa dadka noocaas uu kaga hadli doono baabka koowaad ee fii dikri awliyaa ee sideedda fasal hoosgelaysay fasalka u horeeya waa fii asbaab اlwilaaya fasalka u waa fii asbaab اlwilaaya maxaa lagu mutaa gabadha inaad gacal u noqoto ood weli u noqoto oo mas meherkeeda adugu aad qaadato afar sabab buu sheekhu inoo sheegi doonaa sababka koobaad waa alubuwa alubuwa aabbanimo gabadha inaad aabba u tahay bimacnaa awownimaduna waxay ku hoos naban tahay aabbanimadka sababka labaad waa alcusuubatu qaraabanimo inaad gabadha qaraaba la tahay walaalkeed adeerkeed in adeerkeed sababka saddexaad waa alcidqu waa inaad xoraysay gabadhan sayidkeedii baa tahay ka afraad waa asalطana amiir baad tahay madaxweyneaad tahay qaadi baad tahay afartaa sabab baa lagu mutaa wilaayada tiibuu sheekhu inoo bilaaba wuxuu ihi walilabi aabbi waxaa u ahaaday taswiiju اlbikri sagiiratan aw kabiiratan bikayri idniha aabbuhu wuxuu leeyahay taswiij bikr gabadhi bikaarada inuu meheriyo gabadhi aan guuridanin in loo galmoonin ama bikradeedii aysan meesha ka bixin oo dhan loo jeeda sakiiratan ahaatayaa mid yar oon qaan gaadhin aw kabiiratan mid weyn noqotayaa oon qaan gaadhay biayri idnaa idin la'aan buuna meherin karaa aabbuhu tan waa sakiiro tanna waa kabiir maxay wadaagaan ciladii lagu qasbi lahaa oo ah albikaara cila ijma cindana waa asar ma ah cilaة اijbaar cindana aصغar mae waa bikaaranimada wey bikaarana waa taqaanaan baylata abu xaniifiya ragga raacay cilaة اijbaar tooda waa aصغar min xayثu اmadhabna ayagaa naga saxan sharcigu waxaa lagu yaqaanaa qur'aan iyo sunnaba lagu hayaa in carruurta yaryar een weli qaan gaadhin mas-uul laga noqdo maalka loo maamulo lafooda la dar yeelo ayagaa la daba taagnaado ruuxa duqaan gaaro isku filaado baaliq rashiid noqdana gacankuhayntii iyo mas-uuliyaddii mas-uulka lagaha ay dhacdo gabadha yartay lix jirka ama sideed jirka ama sagaal jirka weli aan qaan gaadhin maslaxadeeda ma taqaana danteedna garan mayso wadaad muhiim oo hadda hadduu dhaafo dibdib aysan helaynin baan arkay waa kula dhejinaya aabbo in hadday tara waxaan iska fadhiiso biilkaadi baa baysaarar garan mayso iyo midna mataqaana fadhiisaan le laannu maalmo carruur ah cilaة اlijbaar marka waa asiqar waa la fahmi kara saa darteed ya daahiriya waxay dhaheen cilaة اlijbaar waa asiqar maca albikaara yidhahdeen gabadh bikra ah oo xaggana yaroon qaan gaadhin aabbaheed baa qasbi kara iyo aweed subki wuxuu hi aleelahay warkaa daahiriyada ila quman wa bihi aquulu buri ya may <laughs> daahiriya nusuus bay haystaan nusuus ba haysano waxay ku yidhaahdeen gabadha agoonta lama meheri kara nas horta abso agoonna maaa lagu yaaan gabadha agoona lama meherin karo ilaa biidniha baa l ama ilaa ay qaangaad nas horta absaa dheen asiqar halkaasaan ka kena dheh albikaarna maxaa laisku ogaa aلayibu axaqu binafsiha min waliha wاlbikru tustamar fii riwaaya tusta'dan bikaaro iyo siqarba laba nas bay kudhij ayagu cilcilma yaqaanaan horta nusuusta qabsay dheheen idan waxaa la qasbi karaa sakiiro ayaa qasbi kara aabed ama awgeed ayb xaggana bikaara ah amaa ayibo ayadaa weligeeda ka adag baa la yidhi xaqu binafsiha min waliyiha sakiiraa marka aabbe usan joogan agoonana lama meherin kara xataa tabluqay dheheen idan lilabi اlijbaaru idaa kaanat markay gabadhu tahay sakiiratan bikran subkina sidaa daahirida ay tireen muntaqiduuna subkiyuu doortay annagu laakiin cilladan ayada ah waxaan ku dhisnay mafhuum mukhaalafa waanu waanu tilmaami doonaa insha allahu tacaala marka cilat اlijbaar waa albikaaratu iyo me waa asiqaru iyo majmuucuma saddexdaa madhab baa jirta asiqar xanafiya ku cilaysay alijbaar annagii xanaabila ku cilayna waliba maalikiin ay nala soctana u malaynaya e, ya maalikiin ma siqarkii la socdaa ayib waa xanafiya la socdaan ya cila اlijbaar baan rabaa cila اlijbaar xaggay maalikee la socdaan ah, ciladu ma asikar baagtood saas u tirinaya soo ma ma xusuustaan u hadda inay xanafiye la socdaan iyo anagana la socdaan daahiriyo ayaa waxay dhi majmuucuhumaa wey sikarka iyo bikaarada wada socoto wy madhabkaas waa madhab quruxsan sheekhu wuxu uhi wayustaxabu waxaa la sunneeyaa agee marka mafa ka qadanay aabbuhu iyo awowgu waxay qasbi karaan gabadh bikaara ah ama ha weynaato ama ha idna meherin karaan mafhuum mukhaalafaan daliishanayna daliilu khiaab waxaad u taqaaneen alaimu alayimu axaqu binafsiha min waliyiha wاlbikru tusta'dinu fii nafsiha waidnuhaa sumaatuha aw sukuutuha waxaan ka qaadanayd alayimu axaqu binafsiha min waliya ma la yidhi gabadha garoobka ah weligeed ayadaa ka xaq badan taan garoobka ahayna weligaa ka xaq badan baan ka qaadanay weliga ayaa ka xaq badan baan ka qaadanay marka halkaasaan taagana yidhaahdeen mafhumulkhalafahaas ayaan ku dhegnay lakiin mafhumulkhalafahaas waxaad moodaa in laga laga saxan yahay oo manduuq cad baa m xadiidka ibn cabaas fi sunan iyo xadiidkii jaabir khaarija sunan waxaa ku yimid gabadh bikaara ah oo yar buu aabbaheed mihira iyadoon raalli ka ahayn labadii gabdhoodu waa dacwoodeen faradda nikaaxada ama ayadoo garoob inaan la agmari karin fi saxiix bukhaari khansa bintu khidaam waad garanaysaan ba ilata hawsheeda murma ma laha laba gabdhoodoo bikaaro ah ayaa aabbahood meheriyey markaasuu labadooda meherkooda celiy fi sunan nasaa-i gabadh bikaara ayaa aabbaheed meheriyey inuusan rabin markaas nabi allow aabbahay saasuu i galay laba kala dooro in aabbaha hawshuu sameeye aad raalli ku noqoto meerkisa aan ku dayno iyo inaan kala turo waxay tir nabala waan daayey laakiin u sheeg odo umadman isku day hawsha ayada marka w gabdhaha lama qasbi karo mar hadday baaliqa caaqilaa tahay waxaa naga gar leh wadaadahayay inaan la darqiyi karin haddii kale xadiidkii ah walbikru tustada tusta'maru fii nafsiha oo dhan ba wuxuu noqonayaa macno aan jiro bilaa macno ah annaga waxaan leenahay waa in la weydiiyaa wanaagsan taradi nafteeda in la qanciyaa wanaagsan weeye shardi maan taagana ayib haddii kale waxaa dhumhaya mafhum mukhaalafiha wاhayibu axaqu binafsiha min waliyiha mafhum mukhaala waa maxay wاlwaliyu axaqu min albikri fii nafsiha waxaa le mafhum mukhaalafa wuxuu mucaaradayaa manطuq اaxaadiiث اأkhra iyo riwaayadii wاlbikru tusta'dan iyo yatiima lama guurin karo ilaa xataa tabluq ilى akhiri adu mar masle iska adag weeye aanu ka socono wayustaxabu waxaa la suneeya istidaanuha istidaanu اlbikri ta waxay u laabanaysaa albikr albaaliga اkabiira bas ah taas wayustaxabu waxaa la suneeya istidaanuha istidaanu اlbikri اlkabiira wey maxaa yeele sakiiro idankeeda muctabar ma ah mukalafaba maaha maxay idantaa maxayse diidaan istidaankaasi waa waajib sunno mah waa waajib bal waa sharط لصaxaة النikاx calى الراajix min aqwaal ahli اcilm walaysa lahu oma ahan aabe taswiiju hayibin garoob inuu guuriyo ilaa biidna idankeediiba mooyeen gabadh garoob ah ma guurin karo iyadoon fasixin alayim axaqu binafsiha min waliyiha w riwaayo athayib axaqu binafsiha min waliyiha wاlbikru tustadan waidnuha sukuutuha fain kaanat اthayib garoobku hadday tahay sagiiratan mid yar lam tuzawaj lama guuriyo xataa tabluga ilaa ay qaan gaadho waxa weli laga hadlaayo walaysa lahu taزuuju hayibin ila biidniha maxaa yeelay ciladii ijbaarka cindana waa albikaara bikranimada meesha hadday ka baxday maxay islaamtu noqotay garoob garoobna lama dirin karo lamana qasbi karo inay iyadu fastaxdaba mooyeen marka waan ishaynaaw annaguna ayada ma qasbi karo iyaduna ayadoon idana weydin wax ma guursan karto marka waa isdhawraynaa soomaalidu in badanoo kamid ah xadidka khalad bay ka fahmaano waxay u qaateen carmali weeye gabadhu hadda weli oma qaca laga siiyo kuleeyihi war meesha waxba kama garoob iyo gabadh ba weli la-aan cinda aljumhuur kaxa ma asaxib bal waa madhab asaxaaba bilaa mukhaalif saxaabadu way ku ijmaaceen annahu laa yasixu الnikaaxu ilaa biwaliy ijmaacaas waa ijmac maxfuud ah hal riwaayo sayidina cali baa la hayaa oo ijaazo dambe ah. gabadh intee lagu khaldamay bilaa idni waliyin la meheriyey kadibna laisku qabtay oo cali uu yidhi weligu ku yidhi ma banaynaysaa nikaaxan mise waan kala tuuraa oo idin markaa fasaxsaana ku daayay oo taasi waxay la tahay gabdhihii bikaaraadka ee la qasbay kadibna idankoodii dambe nabigu u ictibaariyey marka waxaa laga faa'idaystay marka idn اlwaliyi wakadalika idn الزawja hadduu caqdiga la xidhiidsado iyo hadduu ka daba tagaba wuu saxiixinaya haddii laakiin la waayo jumlatan wa tafsiilan caqdigu waa buraya macnaha in la yidhahdaa ka wanaagsan maalig baana sidaa ku tegey in idanka gabadhee dambe ee laaxiqa ah uu saxiixinaya caqdigii ka horeeye saabiqa ah fain kaanat ayibu garoobku hadday tahay sakiirata iyadoo yarbaba garoobooday way dhacdaa hadda wayna tuulan lam tuzawaj lama guuriyo xataa tabluqa ilaa ay qaan gaadho maxaan leenahay lama guurinay ilaa ay qaan gaadho abu xaniif wuxuu ku cilanyaha liwujuudi sakari waxaan ku cilanaynaa yadna maaan ku cilaynaa abu xaniifas wuxuu leeyahay waa la guurinayaa gabadha annagu ijbaarku ciladu ahaa fain kaanat atayibu sagiiratan lam tuzawaj xataa tabluga ah, annagu waxaan wax qasbi jiray markay gabadhu bikaaro tahay hadda la-aan weeye mar hadday bikaarada meesha ka baxday lama qasbi karo ilaa ay gaadho wey abu xaniif wuxuu leeyahay waa la guurin limaada lanna waa sakiira rasuulkiisu waa iska cajab aabba intaasuu kaga baxay aynu ka tagno axaadiidkii khaasaa ku timid laysa lilwaliyi maca ahayibi amrun amarka waa maxay waa amru lijbaar ayib wاlyatiimatu tusta'maru wasamtuhaa iqraaruha wasamtuhaa iqraaruha gabadha agoontaana waa la idan weydiin amar baa la weydiin inay aamustana waa qiraalkeeda ibn mundir ba ummadda khilaaf wuxuu leeyahay bishardi laakin waa inay garanayso hadday aamusto in la meerinayo gabadh yaro marka iska aan hawsha fahansanaynba hadday aamusto in lagu qabanhayo gashaanta aamuska lagu meeriya aysan la soconinba meerka ma asaxi u taagan yahay isagoo halkaasuu maray laakin wadaaduhu waxay leeyihiin gabadha tayibadana waa inay tasriixiso midda bikaarada ana ama ay noo tasriixiso haday kari karto haddii kale ay aamusto mudr uul waaa dhici kartaba inay naxdin ba la aamusto wadno ba istaago waxaaba dhici karta xisaabta ba isan ogeynba xishood inay la aamusto inayba baroorata laga yaabaa waay dheen fuqad maxaa la samayn oo intaa hadday sii socoto istaagi weydana waa diiday dheheen hadday intay oyda durbe istaagtana waa farax bay la oysay dheheen an damcat suruur way godaaba durbe istaagaysaa amaa damcat alxusn iyo hamigu maba istaagtay dheheen marka adu say doona noqotay anu ka so waljaddu awowgu kalabi aabbu la tooya cinda cadami aabba marka la waayo awow wuxuu ka raamsan meeshii aabba ka raamsan jiray waa haddii aabbihii la waayo awowga laga hadlaayana waa awowgaa aabbe waa aabbaha aabbihii ayib waljaddu awowgu wuxuu lamid yahay kalabigu lamid yahay cinda cadami marka la waayo fii ijbaari الsagiirati wاlkabiiraةi اlbikri gabadh yar iyo mid weyn oo bikaaro ah inuu qasbo awogu waa leeyahay siduu u qasbi jiray aabbuhu وsawاء waxaa ka siman zalat albakaaratu bakaarada ku zuushaya bakaarada de anagu waxaan u malayna tan fircooniga haweenku inoo sameeyeen baa naqaanaaye midda qumanayd ee khilqiga ahayd lama yaqaan waa xubu ilaahay subxaana watacala xubinka taranka dumarka uu ku sameeyo marna wuu soo dhawaadaa marna wuu fogaadaa marka markuu fogaado alkhawra baa la yidhahda markay caadiga tahayna waa bikaara muctaada wa sawaan waxaa siman zaalat albakaaratu bakaarada ku zuushayaa biwadci xalaalin galma xalaal ah aw xaraamin ama galma xaraam ah maxaa weeye awowgu gabadha bikaarada wuu qasbi karaa sida aabi ama ha weynaato ama ha yaraato hadday bikranimada meesha ka baxdo awowgu ma qasbi karo aabbana ma qasbi karo maxaa yeele waa ayibo garoob weeye waxay ku gabadha ku garooboobi kartaa guur xalaal ah galma xaaraan oo zina ah iyo wixii kale la halmano sheekhu uu sheegi doono walaa aara aar ma laha lamid ah de wadu shubha hadday ku xataa labtirkeedu ay ku garooboodo waa lamid ayib walaa aara raad ma laha lizawaali zawaali bakaarati bilaa waطin galma la gabadha iyadoon loo galmoonin ama xalaal noqoto ama nikaa cushba noqdo ama xaraan ha ayaa bikaarada meesha ka baxday gabadhu wayba iska weynaado wayba muxuua gumaysooday ama xaydkii dhiiggii caadadii baa si kuul oga yimid ama xoog badan ama booda i booday bay bikaaradii meesha ka baxday ama cudur baaba tagsiiyey marad kale wadalika miaali ka sakdatin soo dhacday darteed meel kor ka soo dhacday filas haddaynu qabsano aar ma idan waxaa weeye shaaficiya in la yidhahdo ama macnaha ictibaariya oo sikarka gabadha waa gaba yaroon isku filan ictibaariya ama wujuud اlbakaara wa cadamaha ictibaariya inaad marna noo ictibaarisaan wujuudka bakaarada marna aydan ictibaarin suuragal noqon mayso ama dahriye noqdo matniga ku dhaga ama ahlulmacaani noqdaa laga kirilaya shaaficiya walaa ahara lizawaaliha bilaa wainka marka hadday gabadha iyadoo weyn baa bakaarada meesha ka baxdo wali waan ka soo qadayna baan leenahay bakaaraan ka soo qadayna ayib saqday kaga baabada geed bay ka soo dhacay dhul bay ku kuftay bakaarada meesha ka baxday waxaan leenahay weli waxaad noo tahay bakaaraad noo tahay idan amxasan wuxuuna yidhi laba mid un yeela gabadha ayada ah ama hayibo ka dhiga ayib ama waxaad ka dhigtaan buuri bikri ka dhiga haddaad tiraan waa sayibo zinada u horraysay ku dhacdo maxaa lagu dhufay maaa waan rajminaynaa bu iyadoon weligeedba guursanin ayib ama waxaad tirahdaan buui waa bikri dhaha meelun ku hagaaga bui niman yahow an waaa may waxaan kala qaadanaynaa baab alxuduud iyo baabu nikax laba kala baab wey wuxuu u gudbay sheekhu sababka labaad maxaynu fasalkoobaad kaga hadalay fii asbaab اlwilaaya oo ka koobnayd alubuwaةu wاlcusuubaةu wاlciطqu wالsalطanaةu waxaynu ku jiray marka ubuwadii baynu soo dhaafnay sababka labaad buu u gudbay oo ah alcusuba qaraabanimo wuxuuna sheekhu yidhi waman calىa xaashiyaةi الnasabi nasabka iyo qaraabada darafteeda ninka ah ka akhin walaalba weeye iyo wacamin adeere laa yuzawiju ma guurin karo sakiiratan gabadh yar bixaalin sinaba gabadh yar maba guurin karo ayb waman calaa xaashiyati nasab waa alcusuba wlqaraaba xaashiyata nasab nasabka faraciisa ama darfihiisa aabbiya awow aslu nasab bay taagan yihin camuudu nasab wey waa tirarkii nasabka ayagu abtirku ayagu ku arooraan wixii ka baxay oo walaal ah ama adeera ama ina adeera laa yuzawiju ma guurin karo sakiiratan gabar yar bixaalin gebi ahaanba maxaa yeelay sakiiradu laba mid un bay noqon in idankeeda lagu guuriyo oo haddaad tiraada sakiiro idan baa la weydiin mukalafaba maaha rufica alqalam can alaaba bay ku jirtaa idankeedu muctabarba ma aha haddaba waayo waa la qasbi waxaa lagu qasbi jiray maxaa lagu qasbi jiray cindana bikri bikri marka yaa qasbi jiray sagiiratan kabiiratanna alab waljad kuwaan marka qasabna may lahaa idanna muctabar maaha idn sagiiratana muctabar ma aha weliganna ma laha sulطaة اlijbaar ma laha saa darteed baa lagu yidhi laa yuzawiju صagiiraةa bxaal saasaa lagu yidhi axaadiista kale tiidaysa yatiimada in la guuriyo bغayri idni xataa tablugaana dayl u ah wاlyatiimaةu laa tuzawaj xataa tabluga ayb ama riwaayo kale ilaa idanto idankaduna wuxuu muctabar noqdaa bilbuluuqi wاrushdi waa iska caddahay watuzawaju waa la guurin athayib اlbaaliqatu gabadha garoobkee qaangaadhka bisariixi اlidni fasax cad baa lagu guuri iguuriya waan rabaa ha laygu meheriyo waa inay tiraado war cad baa laga doonaya wayakfii fi lbikri gabadha bikarada waxaa ku filan sukuuta aamuskeedii fi lasaxi khilaafkii mundiriya saaxiibadii baa ku jira rag badan ay ku tageen gabadha bikara ayad waxaa ku filan inay aamusto lianna lixaalati adilaalatu lilxaalati dilaalatu kamaa lilmaqaala yidhahdaan qaaciday ka dhigaan baabkan laga qaata iyo usul badan la geliyaa xaaladda gabadhu waxay la mid tahay weedh iyadoo ku hadasha lisaan اxaal iyo lisaan اmaqal soma kala qaadaan ti oo kale wey aamuskay aamusta waxaan ka soo qaadayna inay tahay inay raali ay tahay marna waxay ka cabiraan الsukuutu fi maqaami اbayaani bayaan الsukuutu fi maqaami اlbayaani bayaan meesha caddayn laga rabay inaad aamusto waxay ka dhigan tahay inaad wixii caddayso raalli ku tahay walidaalika yaa ilaahi subxaanaه wa tacaala ka soo qaaday ninkii la fadhiistay niman diinta ku jeesaya ama ilaahay rasuulkiisa caayaya ama sharcigeena ku tumanaya ninkii la fadhiyey ean meesha ka kicin munkarkii meesha lagu hayana aan badelin inuu yahay iyagoo kale waqad nuzila وqad نزل عalayكم في اkتاب نزلna waa قراءة مشهوuرة طيب أن إذا سمعتم آياaت ال يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديiث غayري مaxaa daba yaala إنكم إذا مثلهم إن اللaha جامع المناaفقين أي الجاaلسين مع المستهزئين والكافiriiنa kuwii mستهزi dhabta ah في جaهaنمa جaميعا nimadan qaab kale u fasiraan labadan cibaare منaaفiqiinta iyo كافiriinta إذan ظاahiر الآية sida weliba uu nin walbo awli u baabaya waxyaaandalusi wuxuu nin walbo aayadda leeciya fakalaamuhu yanbugu can dilaalat اlaaya wahuwa ayru maqbuul wahaabiyan haddana waxba ka dhigan asal aan laga dhaqaaqi karin marka maxaan ka soo qaadnay isku mid sheekhu wuxuu yihi wuxuu u gudbay sababkii saddexaad iyo afraad aan ku gebagabeeyey waktigii waaan waa la dhaafay waxaan soo maray alubuwatu asbaab اlwilaaya iyo alcusuubatu oo qaraabadii ah idn اbikr اbaaliq iyadoo a maxay الsukuut hadday caddayn kartana waa khayr ama hayib waa inay caddayso wax kala socon maayo lanno shaaricu wuxuu actibaariyey oo tixgeliyey idankeeda cad sukuutka laga dhagaysan maayo haddii la cagsiya ka warramay dhan wadaad oo gabadha bikaaradayna ay tasriixiso idan garoobkana ay xishooto ilan garoob kaba xishood badan baa gabdhaha yarka kulaacaya ka xishood badan baa jiray fuqahadu waxay dhan waasaxaysa badankood daahiriya waxay yidhaahdeen gabadha bikaarada hadday tira guuriya ma asaxaya dheheen waa inay aamusto daahiriya warkooda waa taqaana marmalayna ayib sababkii labaad almuctiq wey walmuctiqu kii xoreeyey baa gabadha guurin walmuctiqu kalcasabaad muqtic wuxuu la mid yahay casabaadka ijbaar ma laha aabbihi awo la mid maahe sababka labaad buu la mid yahay wsulaanuna kalakhi buu la tooyahay buu ka wari almuctiqu isku mid hadda kalakh labadooda u noqon karaan waxaad dhigi kartaa wlmuctiqu wsulaanu kalcasabaat ilaa akhu casabaadki lambarkow ka ahaaye kii wax xoreeyey gabadhi loo waaye qaraabo kale casabo kale waxaa jooga wadaadka xoreeyey isagaa weli u ah aabba waa la waayey oo casa baa la waayey oo muctiq baa la waxaan leenahay wsulطaanu waliyu man laa waliya lahu kalakhi saasuu sheekh yidhi ijbaar saddexdan dambe oo cusuubada iyo cidqiga iyo muxuu ahaaye sulطaanku ijbaar ma laha asagu marka alab yimaaduu kala tuuraya ama cadli yimaado awliyadu mxuu ahay la dhaqaajin waayo markaan soo gebagabeeyena alwilaaya calى الnisa fii baab الnikaax labay u laabataa alwilaaya calى الnisa in mas-uul laga noqo dumarka baabka guurka marka la marayo laba asal bay hoos tagtaa ima lidafci khadaadatin aw liricaayati maslaxatin labadaas hoos gasha dafcu khadaada khadaado waa ceebta gabadha wanaaggeeda ruuxa doonaya hadhow hadday xumaatana ceebteedu ay ku soo noqonaya dhibsanaya weliba asal asal welibuu noqda aabbaheed awowgeed walaalkeed inadeerkeed dadkaasuna waa maxay hadday gabadhu aafowdo oy xumaato ceebteeda yay dhibaysaa aabbaheed bay dhibaysaa oo awowgeed bay dhibaysaa oo walaalkeed bay dhibaysaa dadko wiilkeeday dhibaysaa waaba laisku dilaaba kow ninkii baaba loogu shubi waa taqaanaa imaa lidafci khadaadatin ay lidafci caar nin walba oo ay dhibto gabadha xumaanteeda wanaaggeedana doonahaya wuxuu xaq u leeyahay fii asli sharci inuu noqdo weli iyo gacan gabadha u noqdo idan intaaso dhan waxay hoos tagaayaan lidafci qadaadati aw liricaayati maslaxa waxaa hoos taga suldaanka ninka suldaanka ee boqorka ah muslimiintaasay gabadha u dhibton bu udhibe dankaama kabalaha waaba ajnabiba waa amiir meelka laga soo bedelo waa qaadi waxba kaama dan kaama laha laakiin dantii guud ee guurkaada iyo maslaxadaadii buu dhowraya waaligu marka suldaanku iyo boqorku iyo amiirku wuxuu weli u yahay cala الnisaa liracaayati maslaxatihina wa maslaxati اlأزwaaj marka asbaab اlwilaaya waxay u noqotay ima lidafci khadaadatin aw liricaayati maslaxatin wallahu aclam saas iyo